alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wالsalaaةu wasalaamu عalى rasuuli اllah wعalى aalihi waصaxbihi ajmaciin wbacd qaala الnaadim raximah اllahu tacaala اftutixa almudaaricu اlmustacli bibacdi naأti faاtabic biالnaqli dam lahu in birubaaci usil fatxu lahu id bigayrihi fatxu lahu ida bigayrihi usil wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala اftutixa waa la furfurtay almudaaricu mudaaric baa la furfurtay mudaaricii almustacli ka sareeyey keyrkiis waxaa lagu furfurtay bibacdi nati bibacdi xuruufi nati xuruufu nati qeyb ka mid a fatabic raac binaqli waxaa la soo naqliyey oo lasoo raray raac wuxuu ka soo baxay sheekhu raximah اllahu tacaala baabulmasiid noo soo sheegay masiidka iyo markaasi awsaanta uu leeyahay qiyaasiga ah iyo awsaanta shaadka dhammaan waa soo marnay halkan wuxuu ka warramayaa ficilkii mudaaric ayuu ka warramaya axkaamta uu yeelanayo axkaamta uu yeelanayo oo markaa noqonaysa saddex saddexdaasoo kale ah ficilka mudaaric waxaa lagu bilaabanaya ama waxaa lagu furfuranayo iyo waxaa lagu furfuranayo xarakada la saarayo yani maxaa la xarakaynayaa xuruuftaas lagu bilaabanayo iyo qabla akhirka xarakada la saarayo saddexda arimood ayuu markaasi ka waramayaa sheikhu shaarixuna waa tilmaamayaa fasl fi اlmudaarici ay fi axkaamihi alati yatimu biha binauhu calى ayi wasni kana maadih wahiy ثalaaثة ma yuftataxu waxaa lagu furfuranaya xarafka lagu bilaabaya ficilka mudaaric wa xarakatu awalihi yani awalka ama xarafkaas xarakada la saarayo wa xarakatu ma qabla aakhirihi qabla aakhirka xarakada la saarayo saddexda arimood ayuu ka waramaya sheikhu raximah اllah beytkan marka wuxuu ku sheegay ficilka mudaaric xuruufta lagu bilaabanayo xuruuftaas waxa w xuruufu nati waa xuruufta loo yaqaan xuruuf mudaaraca nati waa lagu jamciyaa ataynana waa lagu jamciyaa anaytu waa lagu jamciyaa ayb marka xuruuftaasi xuruufumudaaracada la yihaahdo Eh, ficilka maadi waa lagu furfurtaa iyado lafteeda laakiin mudaaric marka lagu furanayo macaani gaaray leeyihiin macaani gaara ayay faa'iideynayaan horena waan soo tilmaanay eh, hamzada waxaa loo isticmaala litakalum qof mutakalima ayaa hamzada isticmaala nuunka waxaa isticmaala nin mucadimu nafsi ah ama maca ah qof yani markaasi isagu isweyneynaya ama cid kalu markaa ka hadlaya afhayaan uu yahay ayib najlis nadkul isagoo keligiis ka waramayo isweyneynaya iyo isagoo cid kale afhayaan waa oleh waa fadhiisanaynaa waa baxaynaa wahaakada najlis nakhruj naqra nafham ilaa akhiriha ya-da waxaa loo isticmaalaa yani markaasi haa'ib hal ninoo maqan laba ninoo maqan rag badanoo maqan dumar badanoo maqan ayib maxamadu yaruj ninki maxameda wuu baxaya maxamadu yejii maxamed waa imaanaya nink maxamed oo maqnaa wuu imaanaya almuxamadaani yejiiaan labadii maxamed waa imaanaya almuxamaduuna yejiiuun ayib annisaa yejina dumarka waa imaanaya marka waxaa loo isticmaalaa haaib ayaa loo isticmaalaa yada taada waxaa loo isticmaala waxaa isugu jirtaa mukhaaab iyo haaib bay isugu jirtaa lix waa mukhaaab labana waa haaib yani markaasi qof dumaroo lala khitaabayo laba dumaroo lala khitaabayo dumar badanoo dumar badanoo lala khitaabayo iyo intaasoo rag ah nin lala khitaabayo laba ninoo lala khitaabayo rag badanoo lala khitaabayo qof dumaroo maqan iyo laba dumaroo maqan sideeddaas macno ayaa loo isticmaalaa marka xuruuftaas markay macaanidaa faa'iideynayaan markaasay xuruufulmudaaraca noqonayaan markaasay xuruufulmudaaraca markaasay noqonayaan laakiin macaanida hadday faa'iideyn waayaan yani mudaaric khaas kuma ahan maadiga lagu arkaya maadigay gelaya ayib eh, marka hadday macaanidaa faa'iideeyaan laakiin waxay ka mid yihiin min calaamaati ficil mudaaric ayay ka mid yihiin xuruuftaas ayaa ficilkii mudaaric lagu furanaya ficilkii mudaaric wuxuu ku sifeeyey almustaclii sareeyey muxuu ka sareeyaa can hayrihi min alafcaal afcaasha kaluu ka sareeya seebooga sareeya lanna isagu waa mucrab ficilka mudaaric waa mucrab baynamaa afcaasha kale ay yihiin mabni ficilka maadi waa mabni ficilka amar hadiiba la sugaba hadiiba la koofiyin ayagu waa diidayaane waxay leeyihin wax la amar maba jiraba ayib waxaa sugaya basriyiintaa sugaya hadiiba la sugo ficilka amar iyo ficilka maadi labadu waa mabni bikhilaaf ficil mudaaric asagu waa mucrab maadaama mucrab uu yahay mucrabka iyo mabniguna mucrabkaa sareeya ficilka mudaaricna wuxuu mucrab u noqday wuxuu shabahay waxa weyaan imi ayuu shabahay gaar ahaan ismufaacil ayuu shabahay oo awjuuda ka shabahayna waxaa ka mid ah xagga xarakaadka iyo xagga sakanaadka waxaad ohanaysaa yadribu yadribu yadribu siday u xarakaysan tahay ayaa loo xarakaynaya daarib yadribu xarafka koobaad waa xarakaysan yahay xarafka labaadna sukuun baa saaran xarafka aalidka waa xarakaysan yahay xarafka ugu dambeeyana waa xarful icraab weeyaan daaribna waa la mid oo xarafka koowaad waa xarakaysan yahay xarafka labaadna waa sukunsan yahay xarafka saxaadna waa xarakaysan yahay xarakadu waa iskhilaafi karta noocay tahay laakiin waxaa la doonaya kani meesha laga xarakeeyo kana in laga xarakeeyo meesha kan laga sukuuniyo kana in laga sukuuniyo wahaakada marka ismiga faacil ayuu markaa shabaxaa marka saasuu mustacli u yahay oo uu ka sareeya labadii kale labada kale waa mabni isagu laakiin waa mucrab marka ficilka mudaaric waxaa lagu furanaya xuruufu nati halka marka wuxuu kaga jawaabay hal suaal oo ah ficilka mudaaric maxaa lagu furfurtaa xarakadii la saarayey xuruuftaas iyo qabla akhirka maxaa la xarakaynaya asaga inoo soo wada qaala naadimu raximah اllah iftutixa waa la furfurtay iftatix maahan waa uftutixa uftutixa waa la furfurtay almudaaricu mudaaric baa la furfurtay mudaaricii almustaclii sareeyey oo ka sareeyey labadii kale maadigii amarka ka sareeyey waxaa lagu furfurtay bibacdi nati xuruufu nati qayb ka mid a ah. bibacdi muxuu ku leeyahay bibacdi wuxuu leeyahay de hal mar ma suurtoobayso ficilkii in xuruuftii oo dhan laisugu geeyo hamzadii iyo nuunkii iyo yadii iyo tadii fii aanin waaxid in ficilkii laisugu geeyo ma dhacayso laakiin maxaa dhacaya mar hamza lagu mudaaracaynaya mar nuun baa lagu mudaaracaynaya martabaa lagu mudaaracaynaya marnaya baa lagu mudaaracaynaya ayib akhruju waa hamzadii hamza lagu mudaaraceeyey eh, nakhruju nuun baa lagu mudaaraceeyey takhruju ta baa lagu mudaaraceeyey yakhruju marka bibacdi nati wuxuu ujeedaa bacdi ka mid ah hal mar laisugu keeni maya ficilkii mid mid ayaa marka loo isticmaalaya uftutixa waa la furfurtay almudaaricu mudaarici baa la furfurtay mudaaricii almustacli sareeyey bibacdi nati bibacdi xuruufi nati nati xuruufteeda wax ka mida ah ayaa lagu furtay fatabic raac binaqli naqliga raac yani waxaa la naqliya raac damun lahu in birubaaciyi wusil fatxun lahu idaa bigayrihi wusil damun dame ayaa lahu u sugnaaday libacdi xuruufi nati in wusila waa haddii lala xiriiriyo birubaaciyi rubaaci fatxun fatxo ayaa lahu u sugnaaday Eh, bacdi xurufi nati idaa wusila waa haddii lala xiriiriyo biayrihi hayri rubaaci halkan sheekh wuxuu inoo tilmaamaya raximah اllahu tacaala xarakadeebaa lagu ayaa la saaraya xuruuf mudaaraca xuruuftii xuruuf mudaaraca ahayd maxaa la xarakaynaya taasuu inoo sheegaya eh, wuxuu u kala qaaday ficilkan maadigiisi inuu ahaa rubaaci iyo inuu ahaa hayru rubaaci baa loo kala qaadaya ficilkan aad doonaysa inaad mudaaracayso waxaad u kala qaadaysaa maadigiisi rubaaci miyuu ahaa mid afar xaraf ka kooban mase wuxuu ahaa mid afar xaraf aan ka koobnayn afar xaraf la gelay laakiin waxaan afar xaraf ahayn waxaa soo gudagelaya hulaaثi mid saddex xaraf ka kooban iyo mid rubaaci ka badanoo khumaasi ama sudaasi ayaa soo gudagelaya marka waxaa loo kala qaadaya rubaaci iyo hayru rubaaci afar xaraf maadigiisi hadduu ka koobnaa marka la mudaaraceeyo xarfu mudaaracadii waa la daminaya damun lahu akhraja waa afar xaraf weeye markaad mudaaracaynayso waxaad oranaysaa yukhriju waad daminaysaa akrama waxaad oranaysaa yukrimu ayib mar haddii afar xaraf marka hore maadiga uu ahaa markaad mudaaracaynayso awalka dambe ukrimu nukrimu tukrimu yukrimu riju nuriju turiju yuriju ad akii rubaaci ahaa yani markaas maadigiisi hadduu ahaa hayru rubaaci ulaai oo kale maala ama sudaasi ama khumaasi waad fadxinaysaa ulaai waa sida daraba saddex araf ka koobnaa maadigiisi waxad oranaysaa yadribu adribu hamzadii nadribu nuunkii tadribu tadii yadribu yaadii waa isagoo ulaai ah isagoo khumaasiga waa sida inalaqa analiqu nanaliqu tanaliqu yanaliqu isagoo sudaasiga waa sida istakhraja astakhriju astakhriju nastakhriju tastakhriju yastakhriju marka saasaa loo kala saaraya inuu asalkiisii rubaaci ahaa markuu maadig ahaa iyo inuusan ahayn hadduu rubaaci ahaa xuruuf mudaarica dami Eh, haddii uu ayru rubaaci ahaana ulaai ama khumaasi ama sudaasi ahaana yani markaa fatx damun damo ayaa lahu u sugnaaday libacdi xuruf nati xuruf nati bacdigeed xarafka lagu furanayo ficilka damaa u sugnaaday goorma in wusilawa haddii lala xiriiriyo birubaaciyi rubaaci haddii lala xiriiriyo ficilka meesha yaalla hadduu ficil rubaaciya yahay xuruuf dami fatxun fatxo ayaa lahu u sugnaaday libacdi xuruufi nati idaa goortii wusila lala xiriiriyo biayrihi biayri rubaaciy rubaaci waxaan ahayn waajiz اkasra biaatin min facil aw min khumaasiyin sudaasiyin qubil waajiz banee alkasra kasra banee ayb biaatin bimudaaricin mudaaric ku banee mudaaricaasoo aatin yimid min facila ka yimid aw min khumaasiyin khumaasi ka yimid sudaasiyin aw sudaasiyin sudaasi xaggiisa ka yimid sudaasigaasoo qubila la aqbalay iska takmilat lbeyt wey halkan wuxuu inoo sheegaya sheekhu raximah llahu tacaala markuu inoo sheegay madhabkii mashhuurka ahaa oo ah madhabu ahlilxijaaz reer xijaazna waa kuwa luqadooda uu kusoo degay qur-aanku markuu inoo sheegay madhabkoodii ayaa wuxuu tilmaamay madhab kale oo culimada ayb madhab culimada qaarkood madaahibta ama carabta qaarkood ay leeyihiin ayuu sheekhu inoo tilmaamay madhabkaas waxaa weeyaan madhabu bani tamiim reer bani tamiim madhabkooda weeye banu tamiim nimanka la yihaahdo banu tamiim ama khayr اxujaaziyiin haddii la yihaahdo tamiimiyiin kuwa kalaa la socda waxay leeyihiin in la eh, fadxiyo wixii aan rubaaci ahayn ama la damiyo wixii rubaaci ah marka la mudaaracaynayo waadin ku waafaqsanna xijaaziyiin bay ku waafaqsan yihiin waxay ka soo reebeen dhowr masale ka soo reebeen ilaa shan masale ka soo reebeen shan masalo iyadoo sidaa la sheegay ay bannaanta ba haddana waxaa ku bannaan wej kalea ku bannaan ayib shantaas masale maxay yihiin شhantaa masalo waxaa weeyaan ficilka loo yaqaano facila facila oo صaxiix ulfa ah iyo ficil kastoo khumaasi ah iyo ficil kastoo sudaasi ah iyo labo kaloo inoo soo socda facilo oo muctalulfa noqoto muctalfa bilwaaw iyo kalimatu abaa shantaa shay fatxadii way ku banaynayaan in marka la mudaaraciyo xuruufumudaaraca la fadxiyo kasrana way ku banaynayaan ayib shantan rubaaci midna maaha waxay isugu jiraan hulaaثi iyo waxay isugu jiraan hayru rubaaci bay isugu jiraan hulaaثi khumaasi sudaasi bay isugu jiraan rubaaci kuma jiro rubaaci marka arrinkiisu isagu iskuma hayo xijaaziyiin iyo hayru xijaaziyiin haddii la mudaaracaynayo xarfu mudaaraca waa la daminaya kaas hadal male ayr ulai baa soo haray ayr ulai muxuu ka koobnaa muxuu ka koobnaa ulai iyo khumaasi iyo sudaasi saddexaasuu ka koobnaa saddexdaas xijaaziyiin waxay ku baneeyeen madhabkooda wuxuu ahaa in la fadxiyo tamiimiyiin iyo qolooyin kalena ku waafaqsan yihiin laakiin waxay leeyihiin fadxadaa ha banaanaato sax laakiin kasrana aan ku banayno kasrana aan ku banaynana waa in nalo ogolaadaa anta maxay yihin marka waa facila oo saxiixulfaaa iyo iyadoo muctalulfaaa iyo kelmadda abaa ficilka abaa oo facal calaa wasni facala ah, abaya facilaa lagu sameeyey saddex iyo khumaasi iyo sudaasi shantaas waxaan ku banaynaynaa bay yihaahdeen iyadoo fatxihuu u banaan yahay kasrana waa ku banaynaynaa ayb kasrahaas marka maxaa la kasrinaya ayagoo kuwan oo la mudaaracaynay maala facil o kale waa sida ariixo oo kale farixa markaan mudaaracaynayno markaan ku socono wejkii xijaaziyiin iyo timiye isku waafaqsanaayeen farixa maxaa lagu mudaaracaynaya markaan mudaaracaynayno oo sida wejka laisku waafaqsanyo fatxaha ah waxaan oranaynaa afraxu waan farxaya nafraxu afraxu anaa farxaya nafraxu waan farxaynaa tafraxu waad farxaysaa yafraxu ninkii maqnaa baa farxaya soo waadix maa waa ficilkii oo ulaai oo acal ah oo facila oo saxiixulfa ah khumaasi waa sida inalaqa analiqu nanaliqu tanaliqu yanaliqu ficilkii khumaasi ah waa wejki laisla ogolaa weye fatxaha sudaasigii waa sida istakraja istakfara astakfiru nastakiru tastakiru yastakiru wejka waa isla ogol yihiin yaa isla ogol xijaaziyiin iyo hayru xijaaziyiin in xuruf mubaaracada la fadxiyo waa isla ogol yihiin ayib tamiimiyiin haddaba waxay leeyihin iyo hayrkood wejkaas waa banaanyah waxaa kaloo ku banaan in xarf mubaaracadii la kasriyo maxaan oranaynaa farixa afraxu ifraxu nafraxu nifraxu tafraxu tifraxu yafraxu yada leh waa ka ilaalinayna kasraha saddexda kalaan kasrinayna fatxuhu afartuba waa la fatxinaya laakiin kasra markay noqoto yada ka ilaali saddexda kale kasri ifraxu nifraxu tifraxu soo wadix samica asmacu nasmacu tasmacu yasmacu ismacu nismacu tismacu yaada ka ilaali kasra yasmacu soo waadix maa ficil kastoo facile ah oo saxulfaa ah ayay markaa labadaa wajiba ku banaynayaan calima soo qabo calima yaclamu aclamu naclamu taclamu yaclamu oo wajga isku waafaqsanaa iclamu niclamu ticlamu yaada ka ilaali yaclamu fahima ficila soo ma fahima waxaad ohanaysaa wejkii laisku waafaqsanaa afhamu nafhamu tafhamu yafhamu qolada kale maxay leeyihiin wejka waa ogolna waxay kaloo odhanayaan ifhamu nifhamu tifhamu yaad ka ilaali yafhamu soo waadix ma ayib waa facila oo saxiix ulfaaca khumaasigii waa sida inalaqada aan sheegnay oo kale waxay oranaysaa analiqu waa waj isku waafaqsanaa analiqu hamzadii nanaliqu waa nuunkii tanaliqu waa taadii yanaliqu waa yadi wajkaas waa kilista oo kala waxaad kaloo ku banaynaysaa inaliqu waan tegayaa wey ninaliqu waan tegaynaa wey tinaliqu adaa tegaya wey yada ka ilaali yanaliqu ayb waa khumaasigii sudaasigii wejkii soo gala wuxuu astakriju anaa baxaya nastakriju waan baxaynaa yastakriju kii maqnaa baa baxaya tastakhriju adaa baxaya war soo gelaya sooma wejkay gaarka la ahaya muxuu noqonayaa istakriju nistakriju tastakriju yaada ka ilaali yastakriju waad waxyaan malaynayaa ayib saddexdan marka xurufulmudaaracadii saddexdan kelmadood saddexdan shay facila oo saxulfaa ah khumaasi o dhan isku dar sudaasi o dhan isku dar markii wejkii fatxaha lagu baneeyo waxay kaloo ku banaynayaan in xurufulmudaaracadii la kasriyo lakin waxa laga so reebaya hal xaraf xarafkaas waa kee yadii baa laga soo reebaya yadii lama kasrinayo ayb wuxuu sheekhu raximah اllahu tacaala waajiz banee alkasra kasra banee biaatin bimudaaricin mudaaric ku banee mudaaricaasoo aatin yimid min facilo facile ka yimid wasniga facilo ah mudaarica ka yimaada oo saxiixulfaa ah way asagoo muctalulfa asaga inoo soo wada ayib waajiz banee alkasra kasra ku banee biaatin bimudaaricin mudaaric ku banee mudaaricaasoo aatin yimid min facila facile ka yimid mudaaric facile ka yimid yani markaas tiri kasra ku banay fatxu inuu ku banay horan usoo aragnay oo xagee kusoo aragnay fatxun lahu idaa bigayrihi wusil rubaaci waxaan ahayn haddii la mudaaracaynayo rubaaci waxaan ahayn haddii la mudaaracaynayo fatxi waa madhabkii mashhuurka madhab xijaaziyiin wey kaas tamiimiyiin waa ku waafaqsan yihiin tani marka waa masail ay ka soo reebayaan wey waa ajiis banee alkasra kasra ku banee bimudaaricin mudaaric mudaaricaasoo aati yimid min ficla ka yimid aw min khumaasiyin aw min mudaaricin mudaaric kasra ku banee mudaaricaasoo aati yimid min khumaasiyin khumaasi xaggeed ka yimid aw sudaasiyin aw mudaaricin mudaaric kasra ku banee mudaaricaasoo aati yimid min sudaasiyin sudaasi xaggeed ka yimid sudaasigaasoo qubila la aqbalay waa takmilat wey wastaniyan wastaniyanna soo reeb oo soo reeb alyaa yada soo reeb min daa madkuurka la sheegay ka soo reeb waksir kasri xuruufa nati nati xuruufteeda kasri min abaa abaa xaggeeda xaalu ka ahday waashhir ashhir arinkaasna arin caana ka dhig wanaxwu qad wajila wanaxwu qad wajila wajile iyo waxa la midkaana kadaaka kaasoo kaleu ahaaday ee faclaman ogow waxaan kuu sheegayo in kunta haddaad tahay qaasidan mid qasad iyo ujeeddo iyo dar mid leh hudiita allow lagu hanuuniyo ee fafhaman faham waxaan ku sheegayo halkan sheekh wuxuu inoo tilmaamaya raximah اllahu tacaala banu tamiim nimanka la yihaahdo waxaa la socda banu rabiica kuwa la yidhaahdo iyo banu qays hayr اxujaaziyiin baa la isku yidhaahdaa yani markaasi awjuh ay kasre ku banaynayaan ayuu sheekhu inoo sheegay awjuh ay kasre ku banaynayaan ayuu sheekhu masaa'il ay kasre ku banaynayaan buu sheekhu inoo soo sheegay saddex ka mid aan soo aragnay saddexdaas xuruufu mudaaracada yada mooyaane inta kale waa la kasrinayey yadi laakiin iyadu lama kasrinayo marka muxuu ku yihi wastaniyana alyaaa min da waksidi xuruf anaati xuruuftii xuruufu mudaaracadaedu la kasrinayey yada ka reeb yada ha kasrin marka kasro muxuu ku banaan yahay kasro wuxuu ku banaan yahay hamzihii iyo nuunkii iyo tadii saddexdaas ayuu markaa kasro ku banaan yahy laakin ya-da waad ka reebaysaa wuxuu raaciyey sheekhu laba kelmadood oo ayagu macaliya la kasrinayo maxay yihiin waa kelimatu abaa iyo facilo oo ah muctalu lfaai bilwaaw muctalulfaah saxulfaagda waan soo aragnay iyadoo muctalulfaah ah. ayuu halka inogu sheegaya sheekhu wuxuu inoogu miaaliyey abaa iyadu waa alى wasni facala asalku waa abaya abaya iyadoo abaya ah ba waxaa ku dhaha iclaalkii ahaa taxaraka xarfu cilati taxaraka xarfu cilati oo ya-da ah wanfataxa maa qablahu oo badi ah ulibat اlcilatu xarfu cilihii oo yadi ah waxaa loo qalbiye loo rogay yaaan alifan fasaara maada abaa abaa ayuu noqday abaa marka kelimatu abaa markaad mudaaracays waxad oranaysaa أبا أبا طيب أبا نأبا تأبا يأبا wajkii xijaaziyiin aysan ogolaayeen wey ila waa ulaad sooma abaa waa mis xaraf saddex sooma marka mar hadduu yahay saddex xaraf hore maxaan u soo marnay wixii aan rubaaci ahayn xurufulmudaaracada waa la fatxiya aba naba taba yaba waa wajki laisla ogolaan wey bayna alxijaaziyiin wa bayna ayrihi wejkii hadaba qoladan kale ay gaarka la muxuu yahay waa in xarfu mudaaracada la kasriyo ha la kasriye laakin maanta waba laga soo reebi mayo sidii kuwa hore soo marnay o kale waba laga soo reebi mayo maxaad oranaysaa marka ibaa waan diidayaa wey nibaa waan diidaynaa wey tibaa waa diideysaa wey yibaa wuu diidayaa kii maqnaa wey afartu waad kasrinaysaa ibaa nibaa iba niba tiba iba iba bay noqonaysa mar haddii awalka la kasriyo yani hamzadii waxaa loo qalbinaya ya baa loo qalbinaya iba niba tiba yiba oo hamzo haddii laga hormariyo kasre haddii laga hormariyo ya baa markaa loo qalbinayaa iba niba tiba iba taas waa masalo masalo labaad waxay noqonaysaa wajila waa facilo oo muctalulfaah ficilo fada ka bogto ayaduna marka la mudaaracaynayo waa ulaai horaan usoo marnay xarf mudaaracada cinda alxijaaziyiin iyo cinda eh, ayrihim waa in la fadxiya waxay kaloo ku banaynayaan ayru alxijaaziyiin waxay ku banaynayaan kasru xarfi mudaaraca maxay ku ohanayaan wajila ijalu wejka caadiga wuxuu ahaa wajila yowjalu waanaga soo mari lahay wajila yowjalu ficilo o dhan mudaaric muxuu ahaa ifcalu sawaadix maaha ficilo oo dhan mudaariceedu muxuu ku imaan jiray yafcalu qiyaaska oo annaga soo marna inay shaad leedahay shaadkaasoo ah shaad dulwajhayna oo qiyaaska fatxana ku imaanaya shaadka kasrana ku imaanaya iyo shaad maxdi waa anaga soo marna xasiba iyo kuwii la midka dulwajayn bay ahaayeen waritho iyo kuwii la midkaana hal waji bay ku shaadoobayeen marka ficilo iyadu lama kala qaado ama muctalifa ha noqoto ama yaysan noqon ficilo oo dhan mudaaricdu muxuu yahay waa yafcalu weeyaan sax taas waadix wey marka markaan mudaaraceen maxaa oranaa mudaaracadi waa fadxinaynaa wajila awjalu nawjalu tawjalu yawjalu wajkaas waa wajkii isla ogolaa wey qoladan marka maxay ohanayaan waxay leeyihiin waxaan ku banaynaynaa xarfu mudaaracadii inaan kasrino marka maxay ohanayaan ijalu wowga kasraa ka hormar iyabaa loo qalbinayaa ijalu nijalu tiijalu yiijalu soomad maha yani kelimatu abaa iyo wejila facilo muctalulfaa ah labadaasi afartii xaraf oo xuruuf mudaaracada ahayd iyadoo fatxada uu banaan yahay ila waa ulaaثiye ba haddana waxay ku banaynayan maay saddex afartuba in la kasriyo ayay ku banaynayaan marka labadani masalo Eh, iyo saddexdii hore soo sheegnay faari udheeeya waa hal shay faariqa udhexeeya waa hal shay shaygaas muxuu yahay kuwaasi waxay ahaayeen sudaastigii iyo eh, khumaasigii iyo sudaastigii iyo facilo oo saxulfaa ah saddexdaasi marka ay mudaaracaynayaan banu tamiim iyo kayrkood yaaday ka soo reebayeen laakiin kasra maxay ku banaynayeen xuruf mudaarac saddexda kale ku banaynayeen laakiin labadan abaa iyo facilo oo muctalulfaa ah waxay ku leeyihiin macaliya waa la kasrinaya faariq udhexey waa intaas wey macaliya xuruf mudaaracadii waa la kasrinaya ayib wuxuu sheekhu eh, raximah llah wuxuu yidhi wastathniyana soo reeb alyaaa yadii soo reeb min daa kaa la soo sheegay ka soo reeb macnaa yadii kasrihii ku banaana xuruf mudaaracada yada ka soo reeb oo yada ha kasrin wastathniyanna soo reeb oo soo reeb oo soo reeb alyaaa yadii soo reeb min daa ay min tajwiizi اkasri kasraha lagu baneeya xuruufu nati ka soo reeb madkuurkan soo sheegay yada ka soo reeb waksir kasri xuruufa nati nati xuruufteeda kasri min abaa abaa xaggeeda xaalu ka ahaado min abaa abaa xaggeeda xaalay ka ahaatay xuruuftaasi oo markay abaa aad mudaaracayso xuruufu natina aad ku mudaaracayso mid ka mid a ah. yani markaa kasri washhir ashhar maaha washhir arinkaana arin mashhuuro caana ka dhig wanaxwu qad wajila wanaxwu qad wajil nadmibu markaa u reebayahay wanaxwu qad wajila wajila wuu cabsaday ama wuu baqay iyo waxa la midkaa kadaaka abaabuu la mid yahay oo asna xagee kala mid yahay wuxuu kala mid yahay xuruufu nati dhammaanteed in la kasrinayo faclamana arinka ogow oo ogow in kunta haddaad tahay qaasidan mid qasad iyo muraad iyo dan leh hudiita allow lagu hanuuniyo ee fafhamana warkaan ku sheegaya fahm waaska takmilat beyt weyntaas marka arrinkaas waadx yaan umalanaya ishkaal ma ishkaal ma yacni xuruuf mudaaraca ficilka maadigiis hadduu rubaaciha dami hadduu ah waxaan rubaaci ahayna fatxi waana arin ka dhexeeya bayn alxijaaziyiin wa hayrihim waadix maaha shan shay ayaa hayr اlxijaaziyiin kasra ay ku baneeyeen shantaasi waa ficilkii khumaasigaha iyo sudaasigii iyo facila wasaxulfaa'a waxay leeyihiin iyadoo fatxuhu banaan yahay kasrana ha lagu baneeyo laakiin xuruuftoo dhan yaan la wada kasrine yada halaga soo reebo lakin saddexda kale hala kasriyo soo waadix maaha saddexda kale hala kasriyo kelmadda abaa oo facalo ah facalo oo muctalulaami bilyaa ah. iyo facila oo muctalulfaai bilwaaw ah labadaasna kasriya ha lagu baneeyo laakiin xuruuftiiyaan la kala reebin xuruuf mudaaracadii o dhan hala kasriyo waadix aan u waadix wey wuxuu yihi naadimku raximah اllahu taعaalى ma kaana ma kaana qabla aakhiri اlgaabiri min baabilmaziidi kasruhu xatmu wadin in kaana sadru maadiyin lahu xudil taaء maziidaة waإla qad nuqil wuxuu naadimku yihi raximah اllahu taعaalى maa xarafka qabla aakhiri اlgaabiri mudaaric aakhirkiisa hortiisa ku sugan min baabi اlmasiidi masiid baabkiisa xaggiisa xaalu ka ahaaday kasruhu in la kasriyo xutima arinkaasi xatmun waajib weeye wadin arinkaana maqal oo ateec hadiidi in kaana hadduu yahay sadru maadiyin maadi bilowgiisa in kaana hadduu yahay sadru maadiyin maadi awalkiisa xudila mid laga manciyey lahu sadriga taa ta taadaasoo masiidatu la ziyaadiyey wailaa in lam yuxdal haddii aan laga mancin faqad nuqila waxaa la soo naqliyey fatxun fatxa loo soo naqliyey n markaasi lahu liqabl aakhir qabl aakhir halkan sheekh wuxuu inoo sheegaya raximah اllahu tacaala waxaan soo sheegnay ficilka mudaaric marka laga waramayo ka hadalkiisu wuxuu ku kooban yahay saddex arimood ficilka mudaaric maxaa lagu furfurtaa xarafkeebaa lagu bilowdaa kow xarafkaa lagu bilaaba xarakadeebaa la saaraa labo qabla aakhirka maxaa la xarakeeyaa saddexda arimood ayaa mudaarica looga waramaa oo looga hadlaa xuruufta lagu furfuranaya waa soo aragnay oo xuruufu nati xuruufta xarakada la saarayana waa anaga soo aragnay ayib damo iyo fatxo iyo kasro damo waa hadduu rubaaciya fatxo waa hadduu yahay hayru rubaaci kasro waa masaail labadaa masle marka waa soo dhameeyey sheikhu hal masla marka inoo dhiman masladaas waxay tahay eh, ficilkii mudaaric qabla akhirka maxaa la xarakaynaya wuxuu sheekhu ley raximah اllahu tacaala waxaad u kala qaadaysaa taa in lagu in lagu bilaabay ficilkii taa in lagu bilaabay iyo inaan lagu bilaabin taa ficilka khumaasigay gashaa dad maqasho taa ficilka khumaasiga ayay gashaa ayib khumaasiga ha noqdo qiyaasi ama ha noqdo sudaasi qiyaasi saddex jeer bay noqonaysaa ficilka taaulmasiid ay gashay saddex jeer qiyaasi buu noqonayaa saddexduna waa soo aragnay ayib ficilka khumaasiga ficil hulaasi ah marka laba xaraf lagu ziyaadiyo qiyaaskaas imusuu ahaa ficil hulaasi oo laba xaraf lagu ziyaadiyey shan wasniyoo qiyaasa ayuu lahaa shantaa wasni saddex ka mid ah hamza lagu bilaabanayay infacala oo infasala ah iyo iftacala oo ictadala ah iyo ifcalla oo ixmara ah saddexdaa maxaa lagu bilaabanayey hamza lagu bilaabanayay labana ta baa lagu bilaabanayey tawallaa iyo tawaalaa tafacala iyo tafaacala labadaa marka ta'da la soco taaulmasiid baa la yihahdaa tadu waa zaaid taaulmasiid baa la yihahdaa labadaas marka ta'du waa qiyaas ficilka gasha waa qiyaas mawda saddexaad bay qiyaas noqonaysaayo ficilkii rubaacigii mujaradka ahaa oo faclala ahaa marka hal xaraf lagu siyaadiyo muxuu aha qiyaaskiisu tafaclala tadaxraja ayuu ahaa taasna waa qiyaas saddexdaa jeer ayaa ficilka taalmajid lagu bilaaba ayuu qiyaas noqonayaa tafaacala tafacala tawaalaa tawalaa iyo tafaclala oo tadaxraja ah saddexdaas waa qiyaas sawad ma isagoo shaadana waa naga soo aragnay tamaskana tarahshafa tajawraba tashayطana tarahwaka tacafrata dhammaantood waa khumaasi tamajid baa lagu bilaabay lakin waa shaad dhammaan waa shaad wey marka isku dar saddexdan qiyaaska iyo toddobadii shaadka ahaa taa baa lagu wada bilaabay toddobadii shaadka ahaa sawaadix maaha toddobadan iyo saddexdan waa imisa tobankaba baa lgu bilaba ta masjid baa lagu bilaabaa saddex ka midna waa qiyaas toddoba ka midna waa shaad almuhim ficilkaa taaulmasjidka lagu bilaabay marka la mudaaracaynayo qabla aakhirka waa la fatxinaya oo markaa tadaxraja tadaxraja markaan mudaaracaynay maxaa ohanaya tadaxraja yatadaxraju tawalla maxaa ohanaynaa yatawallaa tawaalى sida tagaafala maxaa ohanaynaa yatagaafalu xarafka aakhirka yar xaraf ka horey waa la fatxinaya mar baa ta wato tamaskana maxaa la ohanaya yatamaskanu tarahshafa yatarahshafu tashayطana yatashayطanu sawaadix maaha mar haddii taulmasiid uu wato ficilkan maadigii taulmasiid hadduu watay markaa mudaaracaynayso xarfu mudaaracadii xarafka xarafka qabla akhirka yaalla waad fadxinaysaa haddii uusan wadan yani markaasi markii hore taaulmadid hadduusan wadan markaad mudaaracaynayso qabla akhirka waad kasrinaysaa marka intaas baa loo kala qaadaya taaulmajid ma wataa nacam wuu wataa qabla akhirka fatxi markaad mudaaracaynayso taaulmajid miyuu wataa maya ma wato qabla akhirka kasri meeshuu doon ha ka yimaado meeshuu doono ha ka yimaado ayb marka istakhraja ma waxay wadataa taalobijid miyay wadataa maya maxaad ohanaysa markaad mudaalacaysid yastakhriju qabla kasri inalaqa taalobijid miyay wadataa maya inalaqa maxad ohanaysaa yantaliqu marka labadaas baa loo kala qaadaya inuu maadigiis taalmajid watay inuusan wadan hadduu watay markaad mudaaracayso qabla akhirka hadduu haduusan wadanna qabla akhri kasr waa intaas wey qaala naadim raximah اllah maa xarafka kaana ahaaday qabla aakhiri اlghaabiri haabir oo mudaarica aakhirkiisa hortiisa xarafka ahaaday min baabi اlmasiidi baabulmasiid xaggiisa xaaluu ka ahaaday kasruhu kasrihiisu xatmun waajib wey ayb in la kasriyo qabla akhirka waa waajib wadin arinka markaasi yani marka kadin yeelo oo markaasi aeec amru min daana lahu yadiinu ay aaaca uu warkiisu maqlay weeye waa takmirat ilbeyt weeyaan waa goormo marka waajib uu noqonaya in la kasriyo qabla akhirka in kaana hadduu yahay sadru maadiyin maadi awalkiisa xudula mid loo diida lahu sadrigaasi taaun ta ta'daasoo masiidatun ziyaado ah lahu sadriga wailaa haddii aan loo diidin awlkiisa maadigan awlkiisa adaan taalmasjid loo diidin qad nuqila waa la soo naqliyey fatxun fatxa loo soo naqliyey lahu liqabl aakhir qabl aakhir fatxa loo soo naqliyey haddii taalmasjid aan lagu bilaabanin waxaa laazima qabla aakhirka inaad kasriso waila in kaana sadru maadiyin lahu xudil taaun maziidatun muxuu jeedaa yani wuxuu kuu tilmaamayaa hadduu taalmasjid maadigii watay markuu maadiga hadduu taalmasjid watay ficilkani markaad mudaaracaynayso yani markaasi waa la fatxinayaa haddii waxaa lu jeeda cafan haddii markii uu maadiga ahaa taaulmajid hadduusan wadan waa la kasrinaya in kaana waa hadduu yahay ficilka maadigiisu sadru maadiyin maadi awalkiisa xudila mid loo diiday lahu sadrigaasi taaun ta baa loo diiday tadaasoo masiidatu zaa'ida bimacnaa taaulmajid laguma bilaabin ficilka markuu maadiga ahaa mar haddaan lagu bilaabin xukunkiisu muxuu noqonaya qabla akhirkiisa in la kasriyaa waajib ah wailaa ad nuqil muxuu jeedaa wailaa ay in lam yuxdal naadiihi taaun masiida awalkiisi lagama mancine taaulmasiid buu awal ku wataa wailaa ay ilaa yumnac haddaan awalkiisi loo diidin taaulmasiid qad nuqila waa la soo naqliyey fatxun fatxa loo soo naqliyey lahu liqabli اlaakhiri qabla aakhiri maxaa loo soo naqliyey fatxo yani fatxi hadduu taaulmasiid watay markaad mudaaracayso fatxi qabla aakhirka taaulmajid hadduusan wadan qabla akhri kasri waa intaas wey intaa wuxuu ku dhameeyey ficilkii mudaaric iyo ka wuxuu ka hadlayaa halkan ficilkii majhuulka ahaa ficilkii maanta sidii loo majhuulin lahaa ayuu inoo sheegaya marka marka baab gaabr oma samayne wuu ku daba qabtay qaala naadim raximah اllahu tacaala lisadri ficilin qadmuni qadmuni linaa'ibin can faacilin damu numi wuxuu sheekhu leh raximah اllahu tacala lisadri ficlin ficil awalkiisa ficilkaasoo qad buniya linaaibin naaib loo bineeyey linaaibin mid ka naaib noqday loo bineeyey can faacilin faacil ka naaib noqday damun godaal ayaa markaa mumiya loo nisbeeyey qad kasaruu way kasriyeen maladiish xarafka qabla aakhiri mudiyi maadi aakhirkiisa hortiisa ku sugan wanasharuu waxay faafiyeen fatxa maladii kii fatxihiisa siwahu ka soo haray maado ayada lagu noqonya halkan wuxuu noo sheegaya sheekhu raximah llahu tacala masala iska basiiro iska sahlan masaladaas maxay tahay waa masalada culimadu ay wada tilmaamaan oo ah ficilka marka laga dhigayo mabniyun lilmajhuul ficilka maadi duma awaluhu awalkaasaa la daminayaa wa kusira maa qabla aakhirihi qabla aakhirkana waa la kasrinayaa waa hadduu duma awalhu wafutaxa maa qabla aakhirihi waa masla iska basiida weeye marka masaladaas ayuu sheikhu inoo sheegayaa wuxuu leeyahay ficilkan haddii muqayirsiiqo laga dhigo qad bunii linaa'ibin can faacil muxuu jeedaa ficilkii faacil lama siinine naai faacil baa la siiyey kama hadlin sheekhu maxaa naai faacil noqda naxwaha ka hadla naai faacil faacil maxaa ka naaib noqda taa kama hadlin waa la garanaya waadix waxaa ka naaib noqda mafcuulu bihi baa ka naaib noqda masder baa ka naaib noqda daraf baa ka naaib noqda jaari majruur baa ka naaib noqda yanuubu mafcuulu bihi can faacilin fii ma lahu kaniila khayru naa'ilin waqaabilu min darfin aw min masderin aw xarfi jarin biniyaabatin xali sida marka ibn maalik uu tilmaamayo afartaa shay baa ka naaib noqda faacilka haddaba ficilkii hadduu naay faacil qaato ficilka hadduu naay faacil qaato oo faacil uusan qaadanin wuxuu leeyahay damu numi dam loo nisbeeyey xagee la daminaya awalkiis in la damiyo halkaas damuhu awalka wey qabla akhir maxaa lagu samaynaya maa qabla aakhir اlmudii qad kasaru uma awaluhu ficil o dhan baa awal la daminaya ayib intaa markuu inoo sheegay ayaa wuxuu ku leey maadi hadduu yahay qabla aakhirka kasri maxaa odhanaysaa duriba du awalka dami qabla akhirka waa kee waa rada kasri duriba qutila sumica ukila qabla akhir kasri mar haddii la damiyey wa fatxa maa siwaahu ayضa nasharuu muxuu ujeedaa yani hadduu mudaaric yahayna qabla aakhirka fatxi amar laakiin isagu majhuul lagama dhigo ficl amar majhuul lagama dhigo so waadix ayib oo isagu dhammaante wuxuu u mukhaatab idrib garaac idribuu garaaca marna asagu majhuul markaa de ma aqbali karo maadaama dhammaanta u yahay mukhaaab uu yahay ayib marka waa masaladaas ayuu sheekhu inoo tilmaamaya qaala nadim raximah اllahu tacaala lisadri ficlin ficil awalkiisa ficilkaasoo qad buniya loo dhisay oo loo bineeyey linaa'ibin mid ka naaiba ah, can faacilin faacil ka naaib ah, sadrigaasi ayuu u sugnaaday damun godaal damun godaal ayaa numiya loo nisbeeyey xaggee loo nisbeeyey xagga dambe ka soo laqbe damun godaal ayaa numiya la nisbeeyey lisadri ficilin ficil awalkiis ayaa markaa dambe loo nisbeeyey ficilkaasoo qad buniya loo dhisay linaaibin naaib laga naaib noqdo can faacilin faacil laga naaib noqdo macnaa ficil naaib faacil qaatay ficilka naaib faacil qaadana waa la garanaya waa mabniyu lilmajhuulki weeye ficilka naaib faacilka qaadana mabniyu lilmajhuulka waxaa loo nisbeeyey awalkiis in la damiyo taa ka wada dheaysa ficil o dhan oo majhuula way ka dhexaysaa maxaa haddaba lagu kala baxaya oo lagu kala saaraya mudaariciyo maadigii qad kasaruu way kasriyeen maa xarafka qabla aakhiri lmudiyi maadi aakhirkiisa ka horeeya aakhir mudiyi qabla aakhir mudiyi maadi aakhirkiisa xarafka ka horeeya ujeedaa oo qabla aakhirki bu ujeedaa qad kasaruu way kasriyeen maa xarafka qabla aakhiri lmudiyi maadi aakhirkii ka horeeya wanasharuu way faafiyeen fatxa maa xaraf in la fatxiyo siwaahu yani markaasi ka soo haray maadi aydan lagu noqoye yani wixii aan maadi ahayn waa mudaariciye qabla aakhirkiisa way fatxiyeen lifaa ulaaiyin ucil caynan rawow ishmaaman aw kasran wadaman qad xakow wuxuu naadimku raximah اllahu tacaala rawow way wariyeen lifaa ulaaiyin ulaai fadiis ulaaigaasoo ucila caynan xagga caynka laga cilaaliyey waxay u wariyeen ishmaaman ishmaam bay u wariyeen aw kasran kasray u wariyeen wa daman damana qad xakow wa daman damay u wariyeen damahaasoo qad xakow ay xikaayoodeen mar hadduu inoo soo sheegay ficilkii maadi awalkiis in la daminayo maadi hadduu yahay qabla aakhir la kasrinayo mudaaricna qabla aakhir la fatxinayo intaa markuu inoo soo sheegay ayaa wuxuu inoo sheegayaa afcaal gaar ahaaneed iclaal ku dhacaya marka majhuul laga dhigayo halkan wuxuu inoogu sheegay ficil maadi ficil maadi oo hulaaثi ah oo muctalcayn ah oo la iclaaliyey haddii majhuul laga dhigo qaabkee buu noqonaya majhuulkiisu ama muayru siqa laga dhigo ko waa maadi waa hulaaثi waa muctalcayn waa la iclaaliyey waa sida qawalo oo kale qawala bayaca oo kale ayib qawalo waa ficil hulaaثi ah ko waa maadi waa labo waa muctalcayn caynka ayuu ka baka waa la ilaaliya caynka caynka sida laguma daayo caynka qawala alif baa loo qalbiya waa la ilaaliya ficilka arimaha afarta laga helay marka mabniy majhuul laga dhigayo fadiisa waxaa kugu banaan saddex weji maxay yihiin ishmaam ishmaamka inoo dambeeye waxaa ku banaan kasro waxaa kaloo ku banaan damo ishmaam baa ku banaan kasrana muxuu yahay fadii ayaa la kasrinaya ficilka qawalo ah marka muqayrusiqo laga dhigayo fadiisi oo qaafka ayaa la kasrinaya mar haddii fadii la kasriyo wowgii caynka yaalla muxuu isu bedelaya yaba isku bedelaya limunaasabat اkasra marka maxaa la ohanaya qiila ayaa la ohanaya qiila biica kiila ayaa la ohanaya siima dhammaan yani xarfu cilihii hadduu yahaana yadisibu iska ahaanaya hadduu wow ahaana yaabu markaasi u gadoomaya o waxaa kaloo ku banaan awalkii in la damiyo haddii awalkii fada la damiyo xarfu cilihii wow isku bedelaya maxaa la ohanayaa quula buuca kuula ayaa la ohanayaa suuma waa wej labaadoo ku banaan n markaas in lagu eh, muqayr siiqa looga dhigo wej saddexaad baa jira wejkaas saddexaad waxaa weeyaan eh, ishmaam ishmaam muxuu yahay waa damu shafatayn damaa la ishaaraya marka hore damo ku dhawaaqi mayse bishimaha ama dibnaha waxaad ku tilmaamaysaa inaad damo ku dhawaaqaysid oo kale xaraf damisan markaad bishimisaa u gudid bal kadib kasrihi ku dhawaaqaysa maxaad ohanaysaa qiila biica ayaad ohanaysaa sawaadix maha marka ishmaamku qofka eegaya mooyaane wax la maqli karaa maaha wadariiru laa yarah qofka indhahala ma arko qofka meel fog fadhiyana ma arko qofka markaa eegayo ba arkaya marka waa damo into la tilmaamo in markaa kasro lagu dhawaaqo weeye qiila biyaca siima kiila ayaa la ohanaya saddexdaa weji ayaa kugu banaan ayib wakir awishmunfaa ulaaiyiin ucil caynan wadammun jaaka buuca faxtumil ibn maalik baa ohanaya ayib wakir awishmum kasri ama ishmaami faa ulaaiyiin ucil yani ficil muctalcayn la iclaaliyey wadamun jaa damana waa yimid damana waa la arkay sawaadx maaha wakir awishman fa hulaaثiyun cil caynan wadamun jaa ka buuca buuco oo kale oo buuca dheh oo biica dheh oo ishmaami saddexda kugu banaan marka arinkaasi saddexdaa weji waxaa lagu banaynayaa ficilkii muctalcaynka ahaa oo markaas hulaaiga ahaa oo la iclaaliyey oo maqyur siiqa laga dhigay qaala naadim raximah اllahu tacaala rawow way wariyeen lifa hulaaثiyiin hulaaثi fadiisay u wariyeen hulaaثigaasoo ucila caynan xagga caynka laga iclaaliyey waxay u wariyeen ishmaaman ishmaam bay u wariyeen ishmaamna waxaa weya huwa اtyaanu bilfaai bxarakati bayna اdamati wاlkasr walaa yadharu dalika ila fi اlafظi walaa yadharu fi اlkhai ishmaam muxuu sheekhu yihi ishmaam waxaa weeyaan ityaan bilfa bxaraka fadi waxaa loola imanaya xarako udhexayso damiya kasro arinkaana yani marka dhawaqu baa la arkaya lama qoro rawo way wariyeen lifa hulaaثiyin hulaaثi fadiisa hulaaثigaasoo ucila caynan caynka laga cilaaliyey waxay u wariyeen ishmaaman ishmaam bay u wariyeen fadaa la ishmaaminaya aw kasran kasray u wariyeen wadaman damana waa u wariyeen damahaasu markaa qad xakow ay xikaayoodeen wuxuu yihi naadimku raximah اllahu tacaala wakiftu ficilka khiftu in banaytu haddii aad u binayso u dhisto lilmafcuuli mafcuul faduma dami khaahu khadiisa dami faduma khaahu khaadiisa dami bilaa gufuulin halmaan la-aantii ku dami wa in banayta haddii aad binayso u dhisto lifaacilin faacil falaa tadumaha damin faksir khaahu khaaisa kasri waqis qiyaaso culan daa culan xaaluya mid markaas sarayn u saaxiib ah Eh, waxaan kusoo jirnay ficilkii ahaa almabniyu lmajhuul ama mukayru siiqahan kusoo jirnay ficilka mukayru siiqaha eh, waxaa ku imaada takhayuraat isbedelaa ku imaada oo ficilku markuu musamo ahaa siduu aha waa iska bedelaya eh, marka isbedelada wax ka mid ah ayuu inoo soo sheegay maadi hadduu yahay awalka la daminaya qabla akhirkana waa la kasrinayaa mudaaricana qabla akhirka la fatxinaya awalkana waa ka midaysan yihiin in markaasi la damiyo wuxuu noo tilmaamay ficilku hadduu yahay hulaaثi muctalucayn ah fadiisa waxaa ku banaan saddex weji in la damiyo oo markaas caynkii ya loo bedelo haddii marka marka hore wow uu ahaa hadduu ya ahna yadi waa lagu baaqiyeelaya iyo in la damiyo oo caynkii yani markaa wow laga dhigo hadduu ya ahaana wow loo qalbiyo iyo ishmaam oo damo inta la ishaaro markaasi kasra in lagu dhawaaqo arintaas ayuu sheekh ka warramay halkan wuxuu tilmaamayaa sheekhu raximah اllahu tacaala ficilka khaafa ah oo ficil markaa hulaaثiya muctalucayn ah oo calىa wasni facile ah haddii aad doonaysid inaad mabniy lmajhuul ka dhigtid ama mqayrusiqaad ka dhigtid haddii aad doonaysid inaad mqayrusiqo ka dhigtid yani wuxuu ka mid yahay yani markaasi wuxuu ka mid yahay kuwa aan soo marnay oo saddexda wajay ku banaanaayeen qiila iyo quula iyo ishmaamku ayuu la mid yahay oo khuufa iyo khiifa iyo ishbaan baa ku banaanaa ficilka noocaasoo kale ah waa hulaaثi muctalcayn caynkii baa laga cilaaliyey mukayr siiqa laga dhigay damiir baa lala xiriiriyey kaasoo kale marka waxaan soo marnay marka mukhayr siiqa laga dhigayo faadisu saddex xaraka inay ku bannaan yihiin baan soo aragnay kan marka wuxuu ku leeyahay sheekhu raximah ka ilaali yani marka kasre ka ilaali markaad mukhayr siiqa ka dhigaysa khaafa iyo kuwa lamidkaa damiir marka lala xariiriyo muqayr siiqo laga dhigayo yani marka waxaad ka ilaalisaa inaad kasriso khadiis ood khiftu tiraahdo ka ilaali marka muqayr laga dhigay maa la ohanaya khuftu baa la ohanaya khuftu khiftu ha oran limaada oo ha oran saddexda weji baan ku banaynayaa damadii la geray kasrin waan ku banaynaya maadaama uu yahay hulaaثi muctalucayna oo la cilaaliyey oo damiir lala xiriiriyey oo muqayr ah saddexda weji baan ku banaynaya fadiisa sa ha oran kasraha iska ilaali markaad mukayrusiqo ka dhigaysid waxaa kuu banaan marka inaad damo mukayrusiqo oga dhigtid oo tira khuftu khiftu waana cabsaday buu ahaa khuftu waa la cabsiiyey ayay noqotay markaasi khiftu ohan mayse lanna haddii aad khiftu tiraahdo ood fada kasriso musamihii iyo majhuulkii la kala garan mayo khiftu waan cabsaday musamihii waa la garanaya haddii aad tirahdo majhuul waxaa nooga dhigaya xarakatu kasratu kasrulfaa idna waxay noqonaysaa khiftu marka khiftu markaad tirahdo waxaa las weydiinayaa ma waxaad oga jeedaa musame mase mughayru siiqaad oga jeedaa la kala garan mayo maadaama lafsi uu ka imaanayo damaku markaa mughayru siiqa oga dhigta sheekh hadda khaafo keli u cabiray laakiin ibn maalik raximah اllahu tacaala alfiyadiisa wuxuu cabiray shay caam ah oo wuxuu leeyahay ficil kasta oo marka ka mida kuwaas dhexda waji ay ku banaanaayeen kasro kasru اlfaa'i wadamu اlfaa'i wاlishmaam haddii xarako haddii lagu lagu maqayru siiqo looga dhigo haddii labsi uu ka imaanayo xarakadaa ka ilaali wain eh, wain bishaklin khiifa labsun yujtanab maalig baa oranaya wain bishaklin wain khiifa labsun dhehgalna haddii laga cabsado isu dhehgalmaan muqayru siiqihii iyo musamihii eh, bishaklin bisababi shaklin xarako saabkeed hadduu labsi yimaado yujtanab labsiga yani shakligaa waa laga dheeraanaya bimacnaa ficil kasta oo marka muqayru laga dhigo musamihiisi uu ku dhehgelmayo xarakadaasi uu ku dhehgelmayo isku dhehgelmayaan laguma majhuulinayo midda uusan ku dhehgelmayn baa lagu majhuulinaya bas marka ficil kastaa markaasi soo gudagelaya khaafo kaliya kuma koobna baaca la mid baaca markaad muqayru ka dhigaysid waxaad oranaysaa saddex wajaa ku banaanaa marka muqayru laga dhigayo bilkasri wa bidami wa bilishmaam haddii marka aan bilkasri eh, majhuul kaga dhigo bictu ihaahdo waxaa isku dhehgelmaysaa musamihii bictu waan iibiyey iyo bictu waa lay iibiyey isku dhehgelmaya idan kaasoo kale waa laga dheeraanaya waxaa la mid ah qultu oo ficilkii saddexda waji ay ku banaanayeen fadisa marka majhuul laga dhigayo qultu iyo qiltu qiila iyo quula iyo ishmaan baa ku banaanaa maanta haddii dambe lagu lagu eh, lagu majhuul looga dhigo qultu la yidhaahdo waxaa la moodayaa qultu waan idhi miya mase eh, qultu yani madaa ujeeda waa la iri miya mase adaa yiri yani marka ficilka lama kala saari karo waa laga dher waa la ohanaya iltu baa ohanaya marka lamajulnay iltu ama ishmaa baa lagu keenaya marka waa qaacido guud bay saa culimadu u sheegaan xarako kasta oo labsi keenaysa ficilkii marka lagu majhuuliyo labsi uu ka imaanayo xarakada waa laga dheeraanaya xaalat eh, eh, mabniy majhuul waa laga dheeraanaya xarako kale ayaa marka ficilka mabniy majhuul looga dhigaya sheekhu lakin hadda khaafo keliya ayuu inoo sheegay marka khaafo iyadoo asalkeedu khawifa ficilu ahaa facila ayuu ahaa ficilkaasi facila ayuu ahaa waa facilo markaasi muctaluul cayn ah ayib xarakaduna markaasi ay kasro saarneed caynka marka kuftu baa la ohanaya waxaa la mid a ah hadduu facalo ahaa hadduu facalo ahaa oo markaasi caynkiisuna ya ay ahaydna waa la mid sida bictoo kale buctu baa la ohanaya laakiin kuwa kale hadday yihiin oo facalo oo muctalulcayni bilwaaw oo kale ah sida qawalo iyo kuwa la midkaa ah, ayagu waxaa lagu majhuulinaya iyagana kasro kuwan cagsigooda wey kasra lagu majhuulinaya oo qiltu baa la ohanaya ama ishbaabka lala imaanaya wakiftu ficilka khiftu ah in banayta haddii aad u binayso lilmafcuuli majhuul haddaad u binayso faduma khaaahu khaaisa dami khoftu dheh bilaa kufulin halmaan la-aantii wain banayta haddii aad u binayso lifaacilin faacil oad ficilkii faacil siiso falaa taduma ha damin faadii maxaa la samaynaya faksir khaaahu khadisa kasri oo markaasi faksir khaaahu khadisa kasri oo khiftu dheh khiftu waan cabsaday khiftu waan cabsaday faksir khaahu waqis qiyaaso arrinkaa daa culan xaaliya mid markaas u saaxiiba yani ka qiyaas qaado ficil kasta oo markaasi muctalucayn ah oo mkayrusiiqo laga dhigay oo hulaaثi ah markaad doonaysa inaad mabniyulmajhuul ka dhigto taa u damiirna la xiriiriyo haddii xarakaadka mid kamida uu labsi ka imaan taa iska daayo midda kale ku majhuuli waa intaas wey taalin lita taalin litaa maziidati kalawali taalin litaalin hamzatin kalawali wuxuu sheeku le raximah اllahu tacaala taalin mid raacaya ltaa masiidati ta maid xarafka raacaya kalawali xarafka koowaad buu la mid taalin xaraf raacaya liaalin xarafka labaad taalin mid raacaya liaalin xarafka labaad liaalin hamzati hamze keeda labaad xarafka raacaya kalawali awalkuu la mid yahay ayb halkana sheekh wuxuu inoo sheegaya ficilka taalmadiidka wata marka majhuul laga dhigayo wuxuu ku leeyahay aanigiisa iyo awalka israaci tacalaba majhuul ka dhig waxaad oranaysaa tuculima tuculima ayib takabara tukubira takaafala tuguufila taarin litaa masiidatin kalawali ayib taaulmasiidkii oo awalka dhacaysay iyo xarafkii labaad baa laisla daminaya markaas taaulmasiidkii iyo ficilka aanigiisi baa ls daminaya eh, marka awelkii aanigii ayaa las raacinaya taani litan maiid tmaiid awlkay dhacday ka raacaya marka muxuu noqonaya aanigii buu noqonaya kal awelina waa yadi waa taalmajidadii taalmajidadii iyo xarafka raacaya labaduba markaa dami kaas waa mid mid labaad waxaa weeyaan ficilku hadduu wato hamsatul hadduu wato ha noqdo khumaasi ama sudaasi ha noqdo mar hadduu wato hamsatul waxaa lasla daminaya awelkiisa iyo aalidkiisa unطuliqa hamzadi waa damisay nuunku waa aanigii bacduna waa aalidki unطuliqa اstukhrija wahaakada اstukfira اstukbira ficilka hamze wata awalka iyo aalidka ayaa lasla daminaya taalin xaraf raacaya litaa masiidatin taa ulmasiido xarafka raacaya xaraf ku xiga taalmasiid awalka bay dhacday xarafka raacaya xarafka xarakadiisu kal awali awalku la mid yahay awalka muxuu xarakaysnaa awalka damaa saarnay soo ma ahayn xarafka raacayana dami tucu lima dheh taalin xaraf raacaya lihaani hamzatin hamze xarafkeeda labaad hamze xarafka labada kuwa ah xarafka sii raacaya kal awali ka dhig taana muxuu ujeedaa ficilka hamswasl buu wataa awalkii hamzadaa taalla ayib xarafka labaad xarafka raacaya taalin lihaani xarafka labaad buu sii raacaya marka xarafka labaad xarafka raacaya muxuu noqonaya xarafka saddexaad buu noqonaya sax kii saddexaad buu noqonaya marka wuxuu ku leeyahay awalkii iyo aalidka isla dami waa hadduu hamsulwasl hadduu wato taalin xaraf raacaya lihaani hamzatin hamzo xarafkeeda labaad xarafka raacaya hamzadii awalkii bay dhacday xarafkeeda labaad xarafka raacaya waa xarafkee ka saddexaad weeye xarafkaa aalidka kalawali awalkoo kale ka dhig kalawali awalkoo kale ka dhig oo marka awalkii aalidkii isla dami wma lfaai naxwi baaca qad habat lثالث اkhtaara washibhin qad habat wma اladii xukunkii lifaa'i naxwi baaca baaci waxaa la midkaa fadiisa u sugnaaday qad habata xukunkaa wuu sugnaaday liثaaliث ikhtaara ikhtaara iyo xarafkeeda saddexaad ayuu u sugnaaday iyo wa shibhin ikhtaaro waxay shabahaa shibhigaasoo qad habata sugnaaday halkan sheekh wuxuu tilmaamaya raximah اllahu tacaala ficilka calaa wasni infacala ku yimid ama calaa wasni iftacala ku yimid in facala ama iftacala ku yimid oo muctalu ah marka laga dhigay mabniyu limajhuul marka laga dhigay ama muqayru laga dhigayo waa ficilka calaa wasni in facala ku yimid sida inqayada ama calىa wasni iftacala sida ikhtayara ficilkaas labadaa wasni ku yimid hadduu muctalucayn noqdo hadduu muctalucayn hadduu noqdo ficilkaas caynka xarafka ka horeeya markaad muqayrusiiqo ka dhigaysid caynka xarafka ka horeeya saddexdii faa u baaca ku banaanad baa ku banaan maala waa ikhtaaroo kale ikhtaara asalkeed ikhtiyaruu ahaa ikhtayara iftacala ikhtaara waxaa loo yidhi iclaal baa ku dhacay oo maxay noqotay ikhtayara ikhtayara xaraka xarfu cilla oo ya ah wanfataxa maa qablahu oo xarafkee ah taada wanfataxa maa qablahu qulibat ilcillatu waa ya wey alifan fasaara ikhtaara saasuu ikhtaara ku noqday bacda iclaal bu ikhtaara noqday wa asalku ikhtiyaruu ahaa ikhtaara buu noqday ikhtaara marka ikhtayara markaan dhaha ikhtayara waa hamzo iyo kha iyo ta iyo ya iyo ra waa shan xaraf soo maha caynku waa yada ikhtayara caynku waa yada wey caynu ikhtayara waa yadaas idan ficilkani calaa wasn iftacaalo ku yimid waa muctalu cayn caynka marka xaraf ka horeeya yada wey xarfu cilihii oo caynka ah xaraf ka horeya waa kee waa tada soo maaha xaraf ka horeeya waxaa kugu banaan faa u baaca waxay ku banaanaa baa ku banaan faa u baaca maxaa ku banaanaa waxaa ku banaan addamu wاlkasru wاlishmaam marka maxad ohanaysaa ikhtiira deyaad caynkii maaha caynku asagu isbedelaya marka xaraf ka horeya aan kasriyo yaabuu noqonaya yadii ku sugnaanaya markaan damiyo xarafka caynka ka horeeyana yaadi maxay isku bedelaysaa waawa isku bedelaysaa markaan ishmaamiyana ismaamku damban baan ishaaraya kadibna kasrigan baan ku dhawaaqaya marka waxay noqonaysaa ikhtiira iyo ukhtuura iyo ishmaamkio ikhtiira saddexda waj ku banaanaanaya marka faau baaca wuxuu u sugnaa xarafka saddexaadoo ikhtaara iyo waxa la midka ah waxa la midkuu sheegaya waa waa in qaada waa iftacala waa yan markaasi waa in facala wey in facala ikhtaara iyadu waa iftacala shibiga uu sheegayana waa in facala wey labaduba waa khumaasi masiid ah labaduba khumaasi masiid hore waxaan usoo marnay khumaasigan marka la siyaadiyo an wasanoo qiyaasuu leeyahay ifcalla oo ixmara ah iyo tafacala iyo tafaacala tawala iyo tawaala iyo infacala oo infasala ah iyo iftacala oo markaa ictadala ah marka laba ka mida ayuu cilaal gelayaa waa iftacala oo ictadala ah ictadala iyadu waa saxiixe eh. iyo infacala oo yan markaasi infasala ah ayagoo muctala maxay noqonayaan ikhtayara iyo inqayada ayay noqonayaan labaduba muctalulya marka yada caynka xaraf ka horeeya xarafka ka horeeya saddex xarakaa kugu banaan markastoo kastoo xaraka aan saaro haddii aan kasra haddaan kasro saaro yadii caynkii yadii buu baaqi ku noqonaya haddii aan xarafka yadi ka horeeyey oo cayn ka horreeyey haddii aan damiyana yadi wowy yani markaas woway u gadoomaysaa haddii kalena waa ishmaamkii weeyaan wama ladii arinkii xukunkii iyo xarakadii lifaai naxwi baaca baaca iyo waxaa la midkaa fadeeda u sugnaaday xarakadii baaca iyo waxaa la midkaa fadeeda u sugnaaday qahabata xarakadaasi waxay u sugnaatay aali ikhtaara ikhtaaro aalikeeda ikhtaar hamsada awal ka dhig khaduna laba ka dhig xarafka saddexaad waa kee marka waa tada weeye waa tada weeye aalikaas liaali ikhtaara ikhtaara iyo aalikeeda u sugnaaday mara ikhtiira iyo ukhtuura iyo ishmaamkii weye bثاlث اkhtaara اkhtaara ثaaliثkeeda usugnaaday iyo washibhin اkhtaara wax shabaha اkhtaar wax shabahna waa in qaado wey oo inquuda iyo inqiida iyo ishmaamkii wey shibhigaasoo qad habata sugnaaday ayib marka caynka xaraf ka horeeyo weeyaan waana tadeed waa zaaid ikhtaara tadeed waa zaaid wuxuu sheeku le raximah الlahu taعaalى ama ladii xukumkii istaqara u sugnaaday lifaa'i naxwi baacayo waxa la qad habata xukunkaa wuu usugnaaday liaali khtaar khtaara aalikada usugnaaday iyo washibhin khtaara w shabaha waxaa shabahaya ficil calaa wasn in facala ku yimid oo muctal cayn ayaa shabahaya shibihaasoo qad habata sugnaaday halkaa inoo joogo wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina muxamed مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين